الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد waxaanu qaadanaynaa taabiciga lagu magacaabo cmar بن cabdالعaزيiز iyo wbnuhu cabdالmelik wiilkiisii wabnuhu cabdulmelik wiilkiisii cabdilmelik markaa ahaa amaa calimta miyaadan ogaanin anna likulli qowmin qoom kasta inuu najiiban nin fariid ah uu leeyahay nin najiib ahoo aad iyo u wanaagsan wa anna najiiba bani umaya reer bani umaya midkooda ugu fariidsanee ugu wanaagsan waa cumar ibni cabdilcasiis wa annahu asaguna yubcaثu ywma اlqiyaamati ummatan waxdah waxaa la soo bixinayaa maalinta qiyaamo keligii asagoo ummad ah qofku mar allaala markuu meel kasta ka dhammaystiran yahay ayaa ummad lagu magacaabaa sidaa darteed wuxuu ahaa nin meel walba iyo sidii loogu talagalay ilaahay uga xafiday wixii xumaan ah wanaagna ilaahay waafajiye subxaana wa tacaala mxamed ibnu cali ibnu xusein baa sidaa markaa yidhi maa kaada ma sigin uma dhowaanin altaabiciyu aljaliilu taabicigaa wanaagsan amiiru اlmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii ahaa cumar ibni cabdilcasiis yanfudu inuu ka jafayo yadayhi labadiisa gacmood min turaabi qabri salafihi ninkii asaga uga horreeyey khaliifnimada qabrigiisa caradeeda sulaymaan bin cabdilmelik ahaa inuu ka dhabaandhabahayo ka tirtirayo ka jafaya labadiisa gacmood kama uusan zuulin maa kaada uma dhowaan oo ma sigin attaabiciyu ataabiciyu aljaliil taabicigaa wanaagsan waa amiiru lmu'miniina mu'miniinta amiirkoodiina ahaa cumar ibni cabdilcasiis yanfudu inuu jafahayo inuu ka tirtirhayo ka dhabandhabahya yadayhi labadiisa gacmood min turaabi qabri salafihi salafkiisii kii ka horeeyey asaga oo khaliifnimada uga horeeyey markii uu dhintay uu aasahaye waaye sulaymaan bin cabdilmelig qabrigiisa ciideeda suu asaga u aasay iyo markuu ka shaqeeyuu faaruqay gacmaha inuu ka tirtiranaya ciiddii xataa samica ilaa uu maqlay lilardi arlada min xawlihi gaararkiisa uu ka maqlay rajatan shanqar rajo ayuu markaa maqlay xarakaad ayuu maqlay iyo rajo iyo ruxitaan iyo qaylo amase shanqar faqaala wuxuu yidhi maa haadihi waa maxay waxaan waxaan dhawaaqaye yeerahayo faqaaluu waxay dhaheen haadihi midani maraakibu alkhilaafati waa khilaafadii gaadiidkeedii waa nimanka madaxda ah gaadiidkii lagu qaadahayay yaa amiira almu'miniin qad uciddat waa la diyaariyey laka adigaa laguu diyaariyey litarka waxaa loo diyaariyey litarkabahaa inaad soo fuusho inaad soo raacdo waayo ninkan sulaymaan ibni cabdilmelig markuu xanuunsanaa ayuu si tartiiba ah intuu dadka ula tashtay ayuu yidhi yaad isleedihiin khilaafada wuu ku fiican yahay in badan baa loo tilmaamay cumar ibnu cabdilcasiis markaasuu dhowr intuu kala mubaayacooday asagoon ogeen warqad la qoray sidaa darteed asagu waa la doortay mar allaala markuu sulaymaan ibni cabdilmelig aaskiisii uu dhammeeyey ile waa ninkii dadka lagula dardaarmay ninkii shurdada haystay iyo ninkii booliska haystay iyo kulli waa loo sheegay si qabriga markuu ka soo laabanayaba si amiir ah loo soo gelbiyo saasaa markaa loogu talagalay markuu saa u dhammeeyeyba wuxuu maqlay shanqar iyo jigjig iyo waxyaabo aad iyo aad u xoog badan rijo ayuu markaa maqlay gaararkiisa faqaala maa haadihi waa maxay buu yidhi faqaaluu haadihi maraakibu alkhilaafati khilaafada maraakibteedii gaadiidkii loogu talagalay waayo madaxtooyada laga soo diray yaa amiira almu'miniin qad uciddat waa la diyaariyey laka adiga litarkabaha inaad soo fuusho fa nadara ilayha waa uu eegay xaggeeda oo waa firiye cumar biطarafi caynihi indhihiisa darafkooda ayuu ku firiyey wa qaala wuxuu yidhi bisawtihi codkiisii almutahaddaji alladii nahakahu attacabu codkiisii ayuu ku hadlay codkiisii daciifka ahaa munqaطica ahaa ee go'naa alladii kaasoo nahakahu attacabu ay dhibaataysay oo ay tabar dhigtay tacabkii iyo daalkii waadbalahu waadbalahu oo ay caataysay amase ay ka dhigtay mid caata ah assahru dhafarka dhafarkii haayayna way caataysay codkiisa tacabkii iyo dhibkii haayayna wuxuu ka dhigay mid aad iyo u taag daran maalii walaha buu yidhi maali maxaa iiga sugnaado sakaayo galay lii walaha ani iyo ayaga gaadiidkan iyo aniga maxaan isku nahay naxuuhaa cannii ka fogeeya xaggayga buu yidhi naxu war dhaqaajiya oo fogeeyo ka leexiya xaggayga baaraka allaahu calaykum allah dushiina barakeeye waqarribuu ii soo dhoweeya lii aniga baqlatii baqashayda ii soo dhoweeya fa inna lii waxaa iigu sugan fiihaa gudaheeda balaaqan gaarsiine ayadaa igu filan buu yidhi waxaan aad keenteen iyo fardahan la soo qurxiyey oo waxyaabaha lagu soo sharxay iga leexiya xaggayga baqashayda ii soo dhoweeya oo ii keena aydaa balaaq iyo gaarsiin iigu filane uma intaa ka bacdi innahu asagu maa kaada ma sigin waa cumare yastawi inuu ku ekaaday calaa dahri اlbaqalati baqasha dhabarkeeda xataa jaa'a ilaa uu yimid saaxibu shuraqi ninkii shurdada haystay taliyihii ciidankaa markaa yimid liyamshiya suu u socdo uu soo gelbiyo bayna yadayhi hortiisa wa macahu saaxibu shurda waxaa la socda hullatun jameeco oo min rijaalihi raggiisa ka mid ah inta lasoo xarday oo lasoo sharxay oo ayagoo dhan inay sii gelbiyaan ninka khaliifkaee cumar ah loogu talagalay raggaasaa la socda astafuu waxay safteen can yamiinihi wa can shimaalihi bidixdiisii midigtiisa idan madaxda marka la soo dhowaynayo marka la sii saa la yeelaa labada dhinac ayaa saa iyo saa looga saftay boqorkii ama ninkii saaxiibu shuruudaha ay ah ciidanka haystayna cutubkiisuu markaa wataa waxay safan yihiin rijaashi min rijaali staf waxay safteen can yamiinihi wacan shimaalihi wa fii aydiihim gacmahoodana waxaa ku jira xirabuhum xarbahoodii ama waxaa ku jira hubkoodii allaamica ee dhalaalka badnaa waa seefihii inxiraaf kale markaa ma jira inxiraabuhum warmahoodii ama seefahoodii allaamicatu ee markaa dhalaalahaye birbirqaayey yay gacanta ku wataan faاltafata ilayhi haddana waa uu eegay wa qaala wuxuu dhahay maa lii bika wa bihim xaaja adiga io ayagaba danka ma lihi buu yidhi war iga dhaqaaqay idinkana adigii saaxibu shurdaha ahaa iyo bihim ayaga oo ciidankii askartaadii iyo cutubka kula socdaba igama sugnaanin xaaja wax dan ah famaa ana anigu mi ihi ilaa rajulun min almuslimiin nin muslimiinta ka mida ma ahani war waxaasaha ii buunbuuninina hal ninoo muslimiinta ka midaan ahay aqdu waan dheentaa kamaa yaqduun say muslimiintu u dheentaan waa ruuxu waan soo rawaxaa kamaa yaruuxuun waxaan dhaama ma lehe war buunbuunintan iyo ciidankan qalabka sida ikaxaynaya iyo fardaan iga hor leexiya buu yidhi uma kabacdi saara wuu soo socday wa saara annaasu macahu dadkiina micigiisay la soo socdeen xataa dakhala almasjida ilaa masaajidka uu soo galay waa cumar ibni cabdilcasiize wanuudiya fi nnaas dadka ayuu u naadiyey asalaata jaamica asalaata jaamica salaad jaamica war soo kulma soo kulma dadkii la yidhi fatasaayalan fatasaayala dadkii baa ku soo qulqulay oo ku soo orday cala almasjidi masaajidka min kulli naaxiyatin naaxiyad iyo jiho walba yay uga soo yimaadeen falama ktamalad markay soo dhammaystirantay jumuucuhum wadajirkoodii jamcigoodii qaama wuu istaagay fiihim dhexdooda wa cumara khatiiban xaal uyaa kii khudbaynaya markay masaajidka soo buux dhaafiyeenay dadkii oo dhan soo galeen ayuu dhex istaagay waana khudbeeyey faxamid allah alle ayuu mahdiyey wa afnaa calayhi waa ammaanay wasalla wuxuu ku salliyey calaa nebiyihi nebigiisii duma kabacdi qaala wuxuu yidhi ayuhannaasu dadow innii anigu qad ibtuliitu waxaa laygu imtixaamay bi haada alamri amarkan ee kan ah madaxtinimadan iyo khaliifadan baa la ii dhiibay waxaana laygu dhiibay calaa kayri ra'yin minnii fiihi ra'yi iiga sugnaa gudihiisa xaggayga inuusan jirin wax ra'yi ah oo xaggiisa kaga sugan xaggayga ma uusan jirin buu yidhi wuxuu ishaarayaa inuusan dalbanin khilaafada inuusan waxba ka ogeyn mar allaala markuu u magacaabahayay ninkii markaa ka horeeyey walaa طalabin lahu طalab la'aan oo madaxtinimada iyo khaliifada aan dalbay aydoynan jirin walaa mashuuratin mashhuuro iyo tashi io la shawrid oo min almuslimiina muslimiinta xaggooda kayrkeed ah taana markaa ma jirin intay muslimiintu loo wada kulmiyey lala tashtayna ma jirin aniguna ma dalbin ra'yi xaggayga ka yimidna ma ahayn saasaa laygu ibtileeye buu yidhi wa innii anigu khalactu waan siibay maa fii acnaaqikum wixii quurihiina ahaa oo min baycatii baycadayda waan idinka fujiyey buu yidhi saacaddan laga bilaabo waan ka laabtay miihi aniga khaliifka faاkhtaaruu doorta lianfusikum nafafyaalkiina khaliifatan khaliifku doorta tardawna u aada raali ka tihiin waa kaasa halkaa baan dhigay aniga ninkii iga horreeyeyna waan soo aasay asagaa waxaa sameeyey saacaddan wixii ka bilowda qoortiinna waan ka siibay waana ka bixiye baycadayda waxaan idin haysta ma laha ee idinka naftiinna khaliifkaad jeceshihiin doorta madax doorta buu yidhi fasaaxa annaasu dadkii baa qayliyey sayxatan waaxidatan hal mar bay qaylo ku dhufteen waa la buuqay qad ikhtarnaaka waan ku dooranay yaa amiira almu'miniin waradiinaa raalli baan kaa nahay bika adiga falli maamul amranaa amarkeena tawalli tawalli oo maamul oo qabo amrana amarkeena bilyumni waalbarakati bilyumni khayr ku qabo oo nagu maamul iyo walbarakati barako barako iyo khayr baad madax noogu tahay na maamul bay dhaheen qad ikhtarnaaka waan ku dooranay yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii sida shalay laguu doortoo lagugu ballan qaadan maantana raalli kaaga nahay wa radiina raalli baan bika adiga kaaga nahay falli welli oo maamul amranaa amarkeena bilyumni khayr iyo wlbarakati barakada falamaa ra'aa markuu arkay cumar anna alaswaata codadkii qad qad qad hada'at inay xasishay qayladii iyo codadkii inay degeen waalquluuba quluubtiina qadidma'anad ay degtay xasishay xamid allaha karatan ukhraa mar labaad baadan ilaahay ku mahdiyey mar labaad ayuu ilaahay ku mahdiye waafnaa calayhi wuu ammaanay wasallaa wuu ku salliyey wasalama wuxuuna salaamay calaa muxammadin cabdihi wa rasuulihi ilaahay addoonkiisii rasuulkiisii ahaa watafiqa wuxuu guda galay waa cumare yaxudu inuu ku buubaabinayo annaasa dadka cala ataqwa alla ka cabsi inay ilaahay ka cabsadaan inuu ku tirtirsiinayo wayusaahiduhum inuu ka fogaynayo nacsiinayo fi dunyaa adduunka cani dunyaa mahee waa fi dunyaa waxaa la rabaa adoo adduunka ku dhex jira oo shaqaysanaya oo guursanaya oo tamatucaya oo wixii aad u baahneed ka qabsanaya haddana inaad zaahid ku dhex ahaato laakiin adduunkan ka zaahidaa ma aha waa inaad adduunka ku dhex zaahidaa waayo adduunku waa lagama maarmaano waa wixii aakhiro lagu gaari lahaa adduunka inuu inay ku dhex zaahidaan buu ku tirtirsiiyey wayuraaqibuhum uuna jeclaysiinahayo fi laakhirati aakhiro wayudakiruhum inuu xusuusiyo ayuu guda galay bilmowti geerida bilahjatin lahjad inuu ku xasuusiyo iyo hadal tastaliinu lquluuba quluubta ay la jilcayso alqaasiyatee qalalnaa dhawaaq iyo lahjadda uu dadka ku wacdinaayey lahjad ayay ahayd quluubtii qalalnayd jilcinaysaa wa tastadiru daadinaysay qubaysa addumuuca alcaasiya kuwa caasiyiinta ilinta ka soo daadinaysa mar allaale markuu wacdinaayey geeridana uu xusuusinaayey lahjada uu ku hadlaayey dhawaaqa ka soo baxayey quluub qallashay ayaa jilcaysay kuwa caasiyaal ahaa oo rabbi ku caasiyey ilintoodana way soo qubanaysay wa takhruju waxay ka soo baxaysay kelimadiisa min fu'aadi saaxibihaa qofka ku hadlaya laabtiisa waayo wixii qalbi ka soo baxaa qalbigala fatastaqiru waxay ku sugnaanaysay fii af'idati asaamiciin dadka dhegaysanaya laabtooda wuxuu ku hadlahayay wax qiimo badan oo ikhlaas ah oo alla dartii uu dhahay asagana uu ku camalfalayay wuxuu markay noqdaan qofka sheega ummadda kale qalbigoodu way ta'fiirisaa wayna gashaa laakiin xumaan baad gashay xumaantiiba dadka ka reebtay qabiil baad u dagaalantay dadkii baad ka reebaysaa taariku salaadaa tahay dadkiibaad tukada leedahay dadku saa u saamayn mayso waa bishardi waxaad ku hadlayso qalbi inay ka soo fulaan markay qalbi ka soo baxaan bay qalbi kala galaan uma kabacdi rafaca sawtahu codkiisii buu kor u qaaday codkii almutacabi ee tacabka ahaa daalnaa xataa asmaca annaasa jamiican ilaa dadkii oo dhan ay maqleen ee uu maqalsiiyey wa qaala wuxuu yidhi ayuha annaas wardadow man aطaaca allah qofka ilaahay aطeeca wajabat طaacatuhu طaacadiisaa waajibtay qofka ilaahay aطeecaa la aطeecaa qofka ilaahay aطeecay waxaa waajibtay in la aطeeco waman casa allah qofkii ilaahay caasiya sow maaha falaa طaacata lahu aطeecid ma laha calىa axadin axad dushi si kastuu hogaamiye iyo madaxda meesha u yahay hadduu rabbi caasiyo wax lagu aطeecaa ma laha ayuha الnaasu dadow aطiicuunii i aطeeca aniga haddaan amiirkiinnii ahay maa aطactu اllaha fiikum intaan ilaahay idinku dhex adheecayo subxaana wa tacaala intaan rabbi adeecsanahay oo aan rabbi amarkiisa qaadanayo warkayga qaata idinkana fain casaytu اllaha haddaan ilaahay caasiyo falaa طaacata lii calaykum wax طaaco ah iyo aطeecitaan xaggayga dushiina kuma lihi waaye waxaa laygu ilaahay baaba caasiye si hadalkayga loo yeelayaa waa ma jirto waa inaad ilaahay ateecdaa si laguu ateeco waa inaadan ilaahay caasin si lagugu caasinin uma kabacdi nazla can اlmimbari mimbarkii buu ka soo degay wاtajaha wuxuu aaday uu u jihaystay ilaa beytihi gurigiisa waysuu qabrigii uga yimid buu masaajidka ka soo dhacay wاtajaha ilaa beytihi waawa wuxuu u dulmay uu aaday ilaa xujratihi qowladiisii xujradiisii qolkiisii jiifka ayuu aaday faqad kaana wuxuu ahaa yabtaqi mid dalba oo raadiya cumar waaye an yusiiba inuu helo ama uu haleelow asiiba saacatan wakti oo min araaxati raaxa ah aad buu u tacnaa ninkaanna way noo imaan doontaa uu soo aasay habkuu u dhintaye dhibaato fara badan ayuu la soo maray habeenkii oo dhan buu la soo jeeday aaskiisii ayuu u faaruqay waa tacab marka daal baa haya intaa khudbadaa yariistaa markuu jeediyey ayuu gurigiisii aaday si uu istariixo wuxuu doonahayey faqad kaana yabtaqii an yusiiba inuu helo saaca oo min araaxa saacad nasasho ah bada bacda dalika aljuhdi mashaqada iyo daalka aljaahidi ee adkaa markii uu asiibay kadib ayuu rabay inuu markaa waxoogaa raaxo helo bacda dalika aljuhdi aljaahidi juhdiga iyo daalka ashadiidka ahee jaahidka ah alladii kaasoo kaana uu ahaa fiihi mid ku dhex sugan mundu wafaati alkhaliifa khaliifka geeridiisii laga soo bilaabo hawshiisii buu markaa ku jiray laakina cumar ibna cabdilcasiis maa kaada ma sigin yuslimu inuu u sallimuu u dhiibo janbahu dhinaciisa ilaa madjacihi makaanu jiifkiisa inuu bal waxoogaa dhinaca dhulka dhiga ma sigin xataa aqbala ilaa uu soo qaabilay uu u yimid calayhi korkiisa ibnuhu wiilkiisiiyo cabdulmelik wiil asaga uu dhalay oo cabdulmelik la yidhaahdaa isla markii qolka u soo galay wa kaana wuxuu ahaa yowma-idin maalintaa yatajihu mid u sii socdoo gelaya waa canugiiye naxwa asaabicata casharata min cumurihi toddoba iyo toban jir ayuu u sii socday canuga ee marka uu gelahayay waqaala wuxuu yidhi maadaa turiidu an tasnaca yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow maxaa rabtaa inaad samayso qolkii soo gashay sariirtii waad ku jiifatay bustii waad soo qaadatay bal ii sheeg aabba waxaa rabta inaad samayso buu yidhi maadaa turiid maxaad doonaysaa an tasnaca inaad samayso yaa amiira almu'miniin faqaala wuxuu yidhi ay bunaya wiilkaygiiyow uriidu waxaan doonayaa an an aqfuwa qaliilan in yar inaan indhagaduudsado waayo hordada aan saasna usii badnayn qofna hawl ay sugayso wax yarna uu rabo inuu qac ka siiyo waayo uriidu an aqfuwa inaan hurdo dheh haddii kale ama aan seexdo waa indhagaduudsi keliya qaliilan wax yar falam yabqa kuma baaqi ahoo kuma harin fii jasadii jasadkayga taaqatun awood ma lahan buu yidhi jirkaygii wax taaqaa ma laha fa qaala canugii wuxuu yidhi ataqfu ma indhegaduusanaysaa oo ma seexanaysaa qabla an tarudda intaadan celinin almadaalima waxyaabihii madaalimtaa ilaa ahlihaa eheladii iska lahaa yaa amiira almu'miniin meeqa dulmi baa dhacay meeqaa guri laga haystaa meeqaa xoolahoodii la haystaa meeqaa beerahoodii la haystaa ayadoo xaaladdu ay saa tahay waad seexanaysaa miya haddaa madaxtinimo laguu doortay madaalimtii iyo dulmiyaalkii laga galay eheladoodii intaan loo celin maa jiifanaysaa faqaala wuxuu yidhi aabbihii ay bunaya wiilkaygiiyow innii anigu qad sahirtu waan dhafray albaarixata xalay fii camnika adeerka sulaymaan baan ku dhafray aaskiisa iyo xanuunkiisa wa innii anigu idaa xaana duhur duhurka hadduu soo dhowaado oo sallaytu aan dujiyo fi nnaasi ama ku dhex dukado waradadtu lmadaalima markaasaan celinayaa dulmiyaalka ilaa ahliha in shaa allah haddii rabbi yidhaahdo wiilkiiyo iska gey daabuur in yar qacan ka siiye haddii duurka la gaaro duurku uu soo galo idaa xaana macnaha hadduu soo galo ama la gaaro ama uu dhowaado duurka oo aan dadka dujiyo markaasaan madaalimti celin doonaa fa qaala wiilkii wuxuu yidhi waman laka war yaa kuu ballanqaaday yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo bian taciisha inaad noolaanayso ila duhr ilaa duur laga gaaro yaa damaanadaa ku siiyey waman laka yaa kuu ballanqaaday yaa ku yidhi waad joogaysaa waad waad noolaanaysaa yaa amiira almu'miniin bian taciisha inaad noolaan doonto ila duhri intaa markuu yidhi faalhabat haadihi alkalima casiimata cumar waxay soo celisay faalhamat waxay soo celisay haadihi alkelimatu kelimada ayadaa casiimata cumar cumar casiimadiisii go'aankiisii bay dib u soo celisay وaطاaرت waxay duulisay annawma hurdadii an min aynayhi indhihiisii bay hurdadii ka kixisay hadalkaa markii la yidhi hurdadii haysaba way haaday وabacaثaت الquوة xoog bay ku soo dirtay ay ku kicisay iyo واlcasma go-aan fيi jasadihi jirhkiisii almuتcabi ee daalnaa quwa iyo firfircooni buu ka helay kelimadii wa qaala wuxuu yidhi udnu ay bunaya wiilkaygo iisoo dhowow kaalay hoosteeda hoostayda imowbuu yidhi oodnu iisoo dhowow ama u soo dhowow minii xaggayga ay bunaya yaa bunaya fadanaa minhu wuu u dhowaaday fadamahu ilay wuu soo dumay markaa damiga waa intuu saa u soo qabtay yuu xabadkiisii ku soo dumay waa soo dhoweeyo wuu soo dumay xaggiisa wa qabbala wuxuu ka shumiyey maa bayna caynayhi labadiisa indhood inta u dhaxaysana wuu ka dhunkaday wa qaala cumar wuxuu yidhi alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh alladii allihii akhraja ka soo saaray min sulbii dhabarkayga man yuciinunii mid iigu kaalmeeya calaa diinii diinkayga ilaahay baa mahad iska leh dhabarkayga ka soo bixiye qof diinka iigu kaalmaynayo waa toddoba iyo toban jir aabba sigaarka ha cabin dheh mararka gobol ka mid ah aabbo waa ku baryayaayo qaadka ha cunin dheh mararka gobol ka mid ah aabba guriga ha ku tukanina masaajidka aan aadna dheh mararka gobol ka a ah aabbaha haddii saa la dhaho maanta canaan iyo qaylay kugu bilaabayaan aabbaha wanaagsan fiiri alxamdu lilaahi aladii ilaahayaa mahad iska leh allihii akhraja min sulbi dhabarkayga ka soo bixiyey man yuciinunii mid iigu kaalmeeya calaa diinii uma qaam isla markii waa istaagay muurdaa jirta waa maya yaa ku ballanqaad inaad duurka gaari sidaa meesha taale waa istaagay wa amara wuxuu amray an yunaadii in lagu naadiyo fi nnaasi dadkoo la dhaho alaa hooyaay man kaanat qofkii lahu madlamatu madlamad oo lahu oo la dulmiyo dulmi laga galay falyarfacahaa ha soo gudbiyo ha soo rafciyo warqad ha la soo qorto qof allaala qofkii la dulmiyey faman cabdulmelik waa kuma cabdulmelik haadaa kaa wiilkaa fiican ee aabbihiisaa kula hadlay waa kuma maa khabaru haada alfataa shaabkaa qabarkiisa waa maxay alladii dhallinyarahaasoo qaala canhu nnaasu dadku ay u dhaheen innahu asagu huwa aladii kii waaye adkhala abaahu aabbihii geliyey fi lcibaadati cibaadada sababna ugu noqday hawshaa inuu qabto wasalakahu marsiiyey maslaka zahaadati zaahidiintii dadka adduunka ka zaa'ida maslagooda iyo jidkooda tacaalow kaalaya nulimu aan eegne biqisati haada alfataa shaabkaa qisadiisa alsaalixi ee hagaagsan min awalihaa bilowgeeda kow aan ka soo bilowno cabdulminig oo cumar wiilkiisii ahaa kaana licumar cumar wuxuu lahaa bin cabdilcaziiz hamsata cashara waladan shan iyo toban ilmood fiihim waxaa ka mid ahoo ku jiray alaau banaad saddex gabdhood saddex hadday gabdhood noqdeen wiilashu waxay noqonayaan baan filayaa laba iyo toban laba iyo toban wiil iyo saddex gabdhood ayuu lahaa cumar ibnu cabdilcaziiz wa kaanuu waxay ahaayeen jamiican shan iyo tobankoodiiba dhammaantood calaa xadin dheef mawfuurin oo badan oo sarraysay ka haysteen min atuqaa alla ka cabsiga wa maqaamin kariimin iyo maqaamin kabiirin iyo maqaam weyn min e, ayay ka lahaayeen min asalaaxi xagga salaaxa iyo hagaaga shan iyo tobankoodiiba ilmo fiicfiican bay ahaayeen laakiin cabdalmelik cabdاlmlik waa wiilkan kaana waasiطaةa ciqdi ikhwatihi wuxuu ahaa walaalihii kuushooda midka dhexdhexaadka u ah kuushu saabay u taxan tahay waa sida tusbaxa oo kale qaar baa dhexdhexda laga geliyayoo lagu calaamadeeyaa waa ninka ka calaamadaysane walaalihii ciqdiga iyo kuusha ay ku jiraan midka dhexdhexaadka u ah waa midka kuusha geeska laga laga saaro oo dhexda laga geliyo tiraa intaa la-eg tirana waa intaa dhexdhexaadkuu markaa ugu jiray midka ka muuqda ayuu ahaa ama midka ugu dhexdhexaydsan wa kawkabahum midka koobkabkooduu ahaa xidigoodii almuta'alaqi iftiinka badnaa wiilkaasaa u sii haystay macnaha xagga taqwada xagga cilmiga dhammaan ayagoo rabbi ka cabsanayo taqwo ku jiray haddana cabdilmelik ulama sii jirin laqad kaana waxa u haa waxau ahaa asagoo u sugnaa adiiban ariiban inuu ahaa adiiban ariiban adiib iyo ariib way isku macno dhow yihiinoo nin ariib ahoo maahir ah fadni ahoo garaad iyo caqli fiican leh ayuu ahaa wuxuu ahaa nin shaacir ah oo la dhahda adiiban ariiban nin fariid ah unbuu ahaa dheh lahu wuxuu lahaa sinu dhallinyarada da'dooda canug yar u ahaa waa caqlulkuhuuli ragga waaweynee aqayaarta ah ee garmadooyaalka caqligoodana waa lahaa asagoo canug yar ah iyo caqligiisa isma lahayn macnaha caqligiisa markaad fiiriso waa kuhuul waa ragga aqayaarta ah da'diisa markaad fiirisana waa ciyaalka dhallinyarada da'dooda uma kabacdi inahu asagu nasha'a wuxuu ku barbaaray fii طaacati اllah ilaahay طaacadiisa jala wacaza mundu laga bilaabo nucuumati odafaarihi intay cidiyaalkiisu qoyanaayeen ama ay jilcanaayeen ciyaalka yaryarka ah cidiyaalkoodu iska jilcan yihiin hooyo afkuun bay kaga jirtaaba mar allaal markay u soo baxaan aad bay u jilcan yihiin marka waxaa lagu miaalayaa yaraantiisa keliya fa kaana wuxuu ahaa aqraba annaasi dadka midka ugu dhow samtan xagga hay-ada iyo hanaanka ilaa aali ilaa aali اlkhaaabi aalkhaaab cumar ibn khaaab aalkiisa caamatan dhammaan guud ahaan familkii reer ah, alkhiaab yuu xagga hay-ada uga ekaa wa ashbahahum wuxuu u shaabahnimo badnaa bicabdillaahi bni cumar khaasatan si khaas ahna fii taqwaahu lilah cabsidiisa low ka cabsanayay wa takhawufihi ka baqitaanka uu ka baqaayay min macaasiyihi ilaahay waxyaabaha uu diiday iyo wa taqarubihi u dhowaanshihiisa ilayhi ilaahay biaaca oo taaco ugu dhowaa cabdullaahi ibnu cumar saasuu ahaaye wiilkan cabdilmeligna saasoo kaleu markaa isaga ahaa xagga taqwadoo aad buu saa ugu ekaa cabdullaahi ibnu cumar laakiin reer ahla khitaabna waa cumar ibnu khataabe ehelkiisa xagga hay-adu kaga ekaa ilan haddii la tiriyo familkaasay markaa gelahayaan waayo xadaa waxaa ka sheekeeyey ibnu camihi ina adeerkii caasim wiil ay cabdilmelik ilma adeer ahaayeen oo caasim la yidhaahdo ayaa cabdilmelik ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi wafadtu waxaan u soo wafdiyey oon u soo martiy oon u soo galay calaa dimashik dimashik baan soo galay fa nasaltu waxaan ku soo degay calaa ibni cammi ina adeerkay cabdilmelik ahaa waayo cabdilmelik sida noo imaan doontaa dimishk buu degi doonaa waa uu ka tegayaa magaalada madiina wuxuu aadayaa dimishik marka wiilkan ilmo adeerka ay yihiin baa dimishik aaday wuxuu ku degay ina adeerkii gurigii u deganaa wahwa cabdilmeligna casabun iskaabuluu ahaa markaa casaba qofkaan weli guursanin cazuubi buu ahaayo wuxuu ahaa wiil iskaabula markaa ah fasallaynaa fasallaynaa waan tukanay alcishaaa salaadii cisho ayaan labadeenii tukanay wa aawaa wuxuu aaday kullun minaa mid kastoo annaga naga mid ah anigina adeerkayba ilaa firaashi firaashkiisa macnaha la seexana mar haddii cishaa'igii la tukaday wax dhiman ma laha saa darteed man walba firaashkiisuu aaday fa qaama wuu istaagay cabdulmelik ila almisbaaxi fayniistii buu u istaagay faaqaa wuu demiyey markaa faaafahu waa demiyey ila waa la seexanaya habeenka marka la seexanayo faynuusaha iyo kulli waa laiska demiyaa sida wanaagsan waa demiyey faynuustii wa aslama wuxuu u dhiibay kullun mina mid kastoo annaga naga mid ah mid kastoo annaga naga mid ah wuxuu u dhiibay jafnayhi labadiisa indhood ila hurdo waa hurudnay macnaha asagana hurduu indhihiisii u dhiibay anna indhahaygii hurdaan u dhiibo waan seexanay markii cabaar la jiifay uma intaa ka bacdi inii anigu istayqadtu waan kacay caasim baa dhahaya wayn adeerkii caasim baa yidhi waan toosay min jawfi leyl habeenka dhexdhexaadkiisii ama jawfkiisa faidaa cabdulmelik waaba cabdulmeligoo hortay kacoo qaa'imun taagan yusallii tukanaya fi lcatmati mugdiguu ku tukanayaa mugdiguu taagan yahay wahwa yaqra'u wuxuu aqrinayaa qowlahu jalla wacaza ilaahay qowlkiisii afa ra'ayta in matacnaahum siniin uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun maa agnaa canhum maa kaanuu yumatacuun aayaddaasuu aqrinayaa afa ra'ayta waxaad iiga warantaa in matacnaahum siniin haddaan dhowr sano u raaxayno qofkii dhowr sano loo raaxeeyo aan cudur la saarin aan baahi arkin iska adduunka isaga mushaaxahayey umma jaa'ahum ka bacdina uu u yimaada maa kaanuu yuucaduun wixii loo yaboohay ama geeri ah ama cadaab ah maa aghnaa canhum muxuu u taray muxuu ka deeqay xaggooda maa kaanuu yumatacuuna wixii loogu raaxeeyey a wixii loogu raaxeeyey aawa afartankii san wuxuu ku raaxaystay aawa kontonkii aaway soddonkii aa wixii loo raaxeeyey muxuu anfacay aayaddaasuu akhrinoyaa famaa raacanii mabay cabsi gelinba minhu xaggiisa ilaa annahu kaana wuxuu ahaa yuraddidu aaya mid aayadda ku celceliya wayanshiju ooya nashiijan oohin makbuutan makbuud ah oohin daran ayuu ooynhayey yuqaacu goynaysaa niyaada alquluubi quluubta xididadeeda oohinta uu ooynahayo aayaddaa markuu akrinaayo waa tii xididada qalbiga goynaysay wa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo faraqa uu faaruquu ka baxo min alaaya aayadda caada ilayha wuu ku laabanaa haddana xataa qultu ilaa aan idhi sayaqtuluhu lbukaa warkan oohin baaba dilaysana kan amay oohintuu dishaaba heerkaas ayaan gaaray buu yidhi inaan dhaho ama oohintu markaad dishaa falamaa ra'aytu daalika markaan arrintaa arkay qultu waxaan idhi laa ilaaha ila allah alxamdu lilaah kamaa yafcalu sida uu sameeyo almustayqidu min annawmi midka hurdada ka kaca intaa waxaan rabaa liaqtaca calayhi اlbukaa inaan oohinta ka gooyo nin markaa soo kacayaan iska dhigay laa ilaha ila allah alxamdulilah digdig horta markuu hurdada ka soo kaco adkaartuu markaa akriyo saasoo kalaan u akriyay buu yidhi intaa waxaa rabay inaan ooyinta ka gooyo falammaa samicanii falamaa markii samicanii uu imaqlay sakata waa aamusay walam asmac lahu kama maqlin xaggiisa xisan shanqar xisi aan ka maqlay male dhawaaq xataa wax dhawaaqa oo aan ka maqlay ma jirto waqad tatalmada waqad tatalmada wuxuu tilmiid u noqday wuxuu arday u noqday alfataa wiilka alcumariyu reer cumar loo nisbeeyey calىa akaabiri culamaa'i culimmadii kuwoodii ugu waaweynaa oo casrihi casrigiisa joogay alcumariyu reer cumar ahaabaa loola jeedaa xataa tamallaa ilaa uu ka buxsaday ee uu ka dhargay min kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa wa tadallaca feerihiisana uu ka buuxiyey bixadiidi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam tadaaca waa cukanaanoo si fiican buu uga dhargay axaadiista nebiga watafaqaha wuxuu fahmay fi diini diinkii fagadaa wuxuu noqday calaa xadaadati sinihi asagoy da'diisu yar tahay yusaaximu mid mid ciriirsada mid ciriiriya alabaqata aluulaa dabaqadii sare oo min fuqahaa'i ahli shaam fuqahadii culimmadii reer shaam fii zamaanihi zamankiisa inuu ciriirsado ayuu noqdayoo dadkaasuu la mid noqday faqad ruwiya waxaa la wariyey anna cumar ibni cabdilcasiis ayaa jamaca wuxuu kulmiyey maalin qura'a shaami shaam quraa'doodii nimanka qur'aanka aad u yaqaana ilaan qura' waxaa la odhan jiray qura' waa dad inta qur'aanka yaqaana fahmuu tafsiirka yaqaano saa'a ah. maantaa la kala saaraa qura'duna waa gooni dadka kale fahamsanna waa gooni maahane qura'du waa dadka diinka yaqaana waa dadka qur'aanka iyo xifdinta iyo tafsiirka iyo macaanida iyo axkaamta kulli isku darsaa qura la dhihi jiray qura'dii shaam iyo wafuqaha'aha fuqahadoodii buu kulmiyey wa qaala wuxuu yidhi innii anigu qad dacawtukum waxaan idinkugu wacay limrin amar baan idinku wacay liamri haadihi اlmadaalim dheh madaalimtan iyo dulmiyaalkan la galagalay arrintooda allatii taasoo fii aydi ahli bayti ahlu beytkayga gacantooda ku jirta bacdamay asaga ay dadkiisu ay wilaayadii khilaafadu hayeen inta badan madaxda dadkooda ayaa u badan inay dulmi galaan dadka ay dulmiyaan markaasaa wuxuu leeyahay ahlu baytkayga ee dulmigii ay galeen iyo madaalimta gacantooda ku jira ayaan rabaa inaad igala talisaan famaa tarawna fiiha maxaad ka arki lahaydeen buu yidhi maxaad ka dhihi lahaydeen arrintaa faqaaluu waxay dheen yaa amiira almu'miniin ina daalika amrun arrintaa arrin waaye ina daalika arrintaa amrun waa arrin kaana fii hayri walaayatika wilaayadaada aan ahayn sow ninkii kaa horeeyey markuu madax ahaa dulmigaasoo lama kala qaadanin maxaa kaa galay bay dhaheen qaarkood iska daa wax alla kuu haysta ma laha ina dalika amrun waa arin kaana fii ayri eh, fii hayri walaayatika walaayadaada iyo wilaayadaada kayrkeeda markaa ah wa ina wisra haadihi almadaalim dulmiyaalkaa la galay dembigooda calaa man qasabahaa qofkii boobay bay dushiisa tahaye maca kaa galay iska daa qof kasta wuxuu boobay ee uu dhacay yaa loo qabsanayaa falam yartax kuma irtaaxin kuma qancin ilaa maa qaaluuhu wixii ay dhaheen hadalkaasi jawaabtay siiyeen irtaax kuma noqon kuma qancin macnaha faltafata ilayhi waxaa eegay amiirka axadu midkood oo minman kaana ka mid ahaa dadka yaraa arka hayra ra'yihim kuwaa ra'yigooda waxaan ahayn ra'yiga ay dadkaa dhiibeen ra'yi ka bedela nin qabay ayaa boqorkii fiiriyey waa cumare wa qaala wuxuu yidhi ibcaq dir yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyo ilaa cabdilmelik canugaagii cabdilmelik ahaa fariiq u dir fainahu asagu laysa ma aha biduuni man dacawta cilman intaad u yeeratay midka cilmi yar ma aha kama cilmi liita mid ka cilmi liita ma aha fainahu wiilku laysa ma ahaanin biduunin ka liita man dacawta dadkaad u yeertay cilman xagga cilmiga aw fiqan xagga fiqiga aw caqlan ama caqliga intaba isku mid bay ka yihin ama waa ka sareeyaaye ka yar u waxbay yidhi falamaa goortii dakhala calayhi uu u soo galay amiirkii cabdilmelig qaala lahu cumar wuxuu ku yidhi ma taraa maxaad ka dhihi lahayd fii haadihi اlamwaal xoolahan allatii akhadahaa ay qaateen banuu camminaa ilmo adeeradayn oo min annaasi dadka ay lahaayeen dulman si dulmi ay uga qaateen maxaad ka dhihi lahayd cabdilmeligo waqad xadara asxaabuhaa raggii lahaana way yimaadeen wajacaluu waxay gudagaleen yatlubuunaha inay codsanayaan ay leeyihiin war xaqeenna sii idinka naga boobay waqad carafnaa annaguna waan naqaanaa xaqahum xaqooda fiiha meesha ay ku leeyihiin maxaad ka dhileen arrintaa faqaala wuxuu yidhi araa waxaan arkayaa an taruddahaa inaad u celiso ilaa asxaabihaa dadkii lahaa in loo celiyo saaxiibadii lahaa maa dumta in allaala intaad og daa'im tahay ama intaad ku sugan tahay oo aad tahay qad carafta mid yaqaana amraha arrinteeda haddiiba amarkooda aad taqaana inay ayaga leeyihiin dadkaanna ay boobeen waa inaad celisaa aabbo wa innaka adiga in lam tafcal haddaadan sidaa yeelin oo aadan dadkaa u celinin kunta waxaad ahaanaysaa shariikan mid la wadaaga liladiina akhaduuhaa kuwii qaatee boobay dulman dulmigaad la wadaagaysaa buu yidhi adoo awood u leh inaad maanta ka qaado oo dadkii lahaa aad siisa haddaad yeeli weyso dulmiga waad isla leedihiin fanbasadad way iftiintay asaariiru cumara wuu farxay macnaha cumar asaariirtiisaoo dhinaca wejigee wartaaxad waxay ku raaxaysatay irtaax ku noqotay ay ku qanacday nafsuhu nafsadiisa wazaala canhu waxaa xaggiisa ka zuulay maa ahamma wixii murjinayay wixii murug ahee qalbigiisa ku jirayna way ka zuulashay walaqad ahara alfata wuxuu doortay shaabkii alcumariyu reer cumar loo nisbeeyey almuraabadata inuu ku xirnaado cala ahuquuri furinta fuquurta iyo meelaha furimaha ah inuu tago waliqaamata inuu iska dego ee uu ku nagaado fii ixday almudani mudunooyinka iyo magaalooyinka mid ka mid ah alqariibati minhaa ee furimaha markaa u dhow calى اlbaqaa'i suu isaga sugnaaduu ku baaqi noqdo fii bilaadi shaam bilaadi shaam wiilkii cabdilmeliga taasuu doortay fa mada ilayha wuu aaday wakhallafa wara'ahu gadaashiis wuxuu ku dhaafuu uga degay waa dimishqe daata rayaadin daata rayaad ayadoo ah magaaladii dimashik waa uu ka dhaqaaqayo wuu ka tegey meelaha ayuu aaday mudunooyinka markaa ah daata rayaadi annadirati beeraha quruxda badan u saaxiibka ah alriyaad waa beeraha annadirati ee dhalaalaya ama iftiinka badan wadilaali adaliilati hararkii daa'imka ahaa geedihii hor hoosaska badnaa iyo wa anhaari sabcati webiyaalkeedii toddobada ahaa magaaladii wuu ka fogaaday wakaana abuuhu aabbihi wuxuu ahaa cala araqmi ayadoo ay jirtay min kulli maa maa dhammaantii carafahu uu ku yaqiinay wiilkiisa oo min salaaxihi wanaaggiisii wa tuqaahu cabsidiisa ah shadiida alkhawfi buu ahaa aabba mid aad uga cabsada calayhi canuga dushiisa min nasakaati shayaani shaydaanka waswaasintiisa ilaa canugyaroo dhallinyaro ah kaiira alishfaaqi aad buu ugu naxariis badnaa ama uga baqahayey kaiira alishfaaqi cabsidiisu miday calayhi korkiisa ku badan tahay min nazawaati ashabaabi dhallinyaranimada fudaydkeeda ideen dhallinyaranimadu fudayd bay leedahay ma sugna oo dad hubaar iyo waxyaaba noocaasa ma aha sidaa darteed haddii wiilkaagu uu waddan joogo amaad waxbarasho jayni meelaad aad ugu dirto amase meel fog waa inaad mar kasta muraaqabaysaad ogaato hadalka ku badisaa waa inaad mar kasta waanisaa oo dhahdaa waryaa ma tukatay waa in mar walba hadduu markaa fog yahay marka eh, cabdilmelig asagoo salaaxiisii taqwadiisa la yaqaano haddana aabbihi aad uu ugu cabsanaayay bacdamuu ka fog yahay inuu shaydaanku waswaasiyo wuxuu aad uga cabsanayey dhallinyaranimada fudaydkeeda xariisan wuxuu ku dadaalayay calaa an yaclama inuu ogaado mar walba min amrihi amarkiisa wuxuu ku sugan yahay kullu maa yajuusu lahu kullamaa kullamaa wax kastoo yajuusu uga bannaanaado uga fududaada lahu asagaa yaclam inuu ogaado wax kasta oo suuragal ah inuu ka ogaado inuu ogaado isku dayi jiray wa kaana wuxuu ahaa laa yaqfulu midaan iloobin can daalika arrintaa abadan weligii walaa yuhmiluhu mana ihmaalinaynin mid ismoogsiiyo ihmaaliyana mausan ahayn xadaa waxaa ka sheekayey maymuun bin mehraan ninka lagu magacaabo maymuun bin mehraan waa wasiiru cumar ibn cabdilcasiis wasiirkiisii waaye wa qaadiihi waa ninka qaadigiisii ahaa wa mustashaaruhu waa wasiirkiisii la tashiga waa la taliyihiisii guud ama ka ahaa qaala wuxuu yidhi maymuun dakhaltu waxaan u soo galay calىa cumar ibni cabdilcaziiz fawajadtu waxaan helay yaktubu asagoo qoraya risaalatan warqad ilaa ibnihi wiilkiisii cabdilmelik u qoraya asagoo warqad raba inuu diro uu canugiisa u diro ayaan u soo galay yaciduhu fiiha wuu ku dhex waaninaayey wayamsaxu wuu naseexaynaayey wayubasiru wuu tusaayey xaqiiqda wayuxadiru wuu digaayey wixii xumaan ah wayundiru wuu hanjabaayo hanjabaad buu u dirahayey ama waa u digahaya dhe cadaab wayubashiru wuu u bishaaraynaayey janno iyo wanaag inuu heli doono hadduu alla ka cabsado warqad noocaas uu qorahayey aabbihii wa kaana waxaa ahaa mima jaa'a fiiha wixii uu ku qoray hadalladii ku qornaa waaye wa kaana mimaa jaaءa wixii ku yimid fiiha warqadda waa wixii ku qornaaye waxaa ka mid ahaa qowluhu amaa bacdu salaan kadib faina axaqa man man qofka mudan oo u mudanoo u xaqnimo badan wacaa inuu xifdiyo ama uu ka qaato canni xaggayga wafahima uu fahmo qowlii hadalkayga la'anta waa adiga wiilkaygiiyo وإن اللaهa ilaahay walahu alxamdu mahad asagaa iskale qad axsana ilayna waana wanaajiyey فيi صaغيiرi wa kabiirihi amarka kiisa yar iyo kiisa weyn heer aan madaxtiniman gaarsiisnahay ayaan joognaa fadkur xus yaa bunaya wiilkeygiiyow xasuuso fadl اllaahi ilaahay fadligiisa calayka korkaaga ahaaday wa calaa waalidayki labadaada waalid dushooda wa iyaaka canugeeyo waxaan kaaga digayaa oon idinkala digayaa adiga iyo walkibir kibir baan idinkala digayaa buu yidhi ilan canug yar waayo aabba madaxana waa dhalay waddanu iskaga tumasho badan karana wuu joogaa hantina wuu haystaa inuu kibro taasuu markaa diidayaa canugeeyo kibir baan kaaga digayaa waalcadamati isuu la weeweynaan inaad isla weynaato fa innahaa maxaa yeelay waa min camali shayطaan kibirki isla weynidu waa camal shayطaan wahwa shayطaankuna lilmu'miniina mu'miniinta caduwun mubiin cadow cad buu u yahay cadow cadaabanimadiisu ay cad tahay buu markaa u yahay waclam ogow annii anigu lam abcad kuuma soo dirin ilayka xaggaaga bikitaabii warqadaydan haadaa ee tan ah liamrin arin balaganii canka xaggaaga iga kaa soo gaartay uma soo dirin wax xamal ahoo kaa soo gaaray xaggaaga ma jiro famaa caraftu min amrika amarkaagana kuma ogi ilaa khayran wanaag maahana wiilkaygiyo khayr baan kuu ogahay ahlu salaad baan kugu ogahay ha isdhihin yaa hadalkaa gudbiyey yaa aabba kugu dira ha isdhihin buu yidhi wax qof oo aan arrintaada iga kaa soo gaaray ma jiro hayra laakiin annahu balaqanii waxay kaa soo gaaray canka xaggaaga shay-un waxbaa iga soo gaaray hal arrin baa jirtaa oo min iعjaabika binafsika isla yaabkaad nafsadaa isla yaaban tahay iعjaab yar baa kugu jira waxoogaa yaroo qabweyne ah ayaa kugu jirta taasaa isoo gaartay ogow walow anna haada اlإعjaaba isla yaabitaanka iscajubitaanka kharaja bika kaa soo baxay ilaa maa akrahu walow anna haada اlإعjaabu haddii iعjaabka asagaa low kharaja hadduu baxo bika adiga ilaa maa akrahu waxaan karahsanayo oo aan fiicnayn oo aan nacayo hadduu kaaga soo bixiyood saan noqoto la ra'ayta waad arki doontaa canugaygiiyow minii xaggayga maa takrahu waxaad nacdood arki doontaa buu yidhi waa u hanjabayaa qaala maymuun wuxuu yidhi uma اltafata ilaya cumaru cumar baa isoo fiiriyey markuu warqaddaa qoray wa qaala wuxuu ii yidhi yaa maymuun maymuunow inna ibnii wiilkayga cabdilmelik qad zuyina waa la qurxiyey fii ayni indhahayga aad baan u jeclahay indhahaygaa lagu qurxiyey wainii anigu attahimu waxaan ku tuhmayaa nafsii nafsadayda fii daalika arinta wa akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yakuuna inuu ahaado xubbii jacaylkayga lahu asaga aan u qabo qad galaba calaa cilmii bihi waxa aan ka ogaa inuu ka adkaado macnaha canugaaga markaad jeceshahay qaladna uu sameeyo jacaylka aad jeceshahay inaad qalabka uga aamusta macaha taas ula jeedaa macnaha jacaylka aan jeclahay ayaan ka cabsanayaa inuu kaga adkaado waxaan ku ogaado cijaabka markaa ah waadarakanii markaana oo wa waadarakanii maa yudriku igaarsiiya waxa ay ku gaaraan al alaabaa aabbayaalka min alcammaa xagga arag la'aantay ka arag beelaan can cuyuubi awlaadihim owlaaddooda ceebaha ay leeyihiin ilaen in badan baa aabbayaalka waxay iska indhatiraan ceebaha owlaaddoodu ay leeyihiin isagoo og inuu waxaa yahay yaa haddana jacaylka uu u qabo waxay ku kelifaysaa inuu ka aamuso fasir ilayhi aad buu yidhi xaggiisa bax u tag soco xaggiisa wa asbir imtixaam gawrahu xaqiiqdiisa xaqiiqdiisana iisoo ogoobo igu soo kuurgal wandur fiiri hal taraa fiihi ma ku aragtay maa yushbihu اlkibiru wاlfakru wax u eg kibir iyo fakri faan fainahu maxaa yeelay hulaamun waa wiil xadaثun da'yar walaa aamanu calayhi الشhayطaan shayطaanna aamin loogama aha si kasta hadduu canugu taariku salaad uusan u ahayn uu tukanayo diin jecel yahay wax unuu samaynayaa wax waa ka hoos baxaya saaxiib baa jiidaaya war halkaan marhooba caleentaan qaadkana nebi baa la leeyahay asagoo kitaabkiisii wataa laga yaabaa asoo masaajidka u socdaa laga yaabaa in dhexda laga qabto asoo iskoolkiisa u socdaa laga yaabaa in waxyaabo kale la gaarsiiyo inay ciyaal intay iska wataan tuuganimo u socdaa mobil xaditaan iyo u socda la jiito in kastuu ahlu yahay walaa aamanu calayhi shayطaan shayطaan loogama aamin ahaa qaala miimun wuxuu yidhi fashadadtu waan xirxirtay arrixaali safarkii safarkaygii baan adkaystay ilaa cabdilmelik aan aadi lahaa xataa qadimtu calayhi ilaa aan u soo galay fasta'dantu waan ka fasax qaatay wa dakhaltu waan u galay faidaa ghulaamun waa wawiil fii muqtabali cumri fii muqtabali اlcumri cumriga bilowgiisa ku jira cumriga ayaa u cusuba muqtabalkiisii ah rayaanu shabaabi dhallinyaranimadiisu ay buuxdo rayaan eetay tay cukan tahay bahiya alcati aragtidiisii muuqaalkiisuu qurux badan yahay jamu tawaaduci tawaaduciisu uu weyn yahay uu daran yahay qad jalasa calaa qad jalasa fadhiistay calaa xashiyatin baydaaa firaash ayuu ku fadhiistay ku fadhiyaa cad fowqa bisaadatin min shacarin dusha laga saaray bisaado iyo gogol timo laga sameeyey kaasuu ku fadhiyaa laqad eh, faraxiba bii waa isoo dhoweeyey faraxaba bii wuu isoo dhoweeyey uma kabacdi qaala wuxuu ii yidhi laqad samictu waxaan ka maqlay abi aabbahay cumar yadkuruka asagoo ku sheeg sheegaya kaana xusaya bimaa anta waxaad adiga ahlun ehel u tahay lahu asaga oo min alkhayri khayr ah nin fiican inaad tahay aabbahay oo sheegayaan maqlay wa innii anigu la arju waxaan rajaynayaa an yanfaca allaahu bika inuu ilaahay kugu anfaco wanaaga wiilkiiba ayiri buu yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi kayfa tajidu nafsaka iska waran kayfa tajidu nafsaka naftaaseed ka helaysaa qaala wuxuu dhahay bikhayr min allaahi caza wajalla nicma khayr alla iyo nimcan ku jiraa ayra laakiin anii anigu akhsha waxaan cabsanayaa ka cabsanaa buu dhahay wiilkii an yakuuna inuu ahaado qad garanii mid ikediya xusnu danni waalidii bi aabbahay mala wanaagiisa ila aabbahay nin fiican buu ii haystaa nin wanaagsan buu ii haystaa inay ikadiso xusni io danni wanaagga danni wanaagga aabbahay wuu ii qabo wa ana anigoo lam abluq aanan gaarsiisnayn min alfadli xagga fadliga iyo wanaaga kulla maa yadunnu wax kastuu ii malaynaayo wainii anigu la akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yakuuna inay noqoto xubbuhu jacaylkiisa lii ani uu ii qabo qad halabahu calaya in dushayda uu ka qaalib noqdo macarifatihi garashadiisa bi ani uu ii yaqaano oo fa akuuna aan ahaada aafatan musiibo calayhi aabbay dushiisa aan ku noqdo taasaan aad uga baqayaa buu yidhi facajibtu waan la yaabay buu dhahay maymuun min itifaaqihimaa say isku waafaqeen waa hadalkuu aabba soo yidhi oo kale yuu kanna markaa dhahay uma qultu lo waxaan ku idhi aclimnii ii sheeg min ayna maciishatuka noloshaada xaggeed ka heshaa war maxaad ku nooshahay fa qaala wuxuu yidhi min hallati ardin dhul halladiisaan ku noolahay waa wixii ka soo baxa dhul dhulkaasoo ashtaraytuhaa aan gatay minman baan ka gatay wariahaa ka dhaxlay can abii aabihi nin aabbihii dhul ka dhaxlay baan ka gatay wixii faa'iidaiyo khallahe ka soo baxaa kaasaan ku noolahay wa dafactu waxaan ka siiyey famanahaa lacagteeda min maalin xoolo laa shubhata fiih aan shubha ku jirin xoolo aan xaaraan iska daayey shaki amay soo galaan aan la dhahin oo xalaal ah ayaan uga gatay faاstaغnaytu eh, bidaalika taasaan kaga kaaftoomay can fayi اlmuslimiin muslimiinta xoolahooda muslimiinta xoolaha la siiyo baytulmaalka laga siiyo dhulkaasi faa'iidada ka soo baxa iyo wixii qarashay iga soo baxa kaasaan ku noolahay qoltu waxaan idhi buu dhahay maymuun famaa طacaamuka maxaad cuntaa war raashinkaaga waa maxay qaala faqaala wuxuu yidhi laylatan habeenna laxmun hilib baan cunaa wa laylatun habeenna cadasun baan cunaa digir iyo wa zaytun cambuulaan cunaa macnaha digir iyo waxaan isku shubtaa saliid walayla habeenna khal iyo wazayd baan cunaa buu yidhi wa fii haadaa balaa intaasaana igu filanba habeenna hadiilib baan cunaa suqaar haddaan helo habeenna digir iyo maxruuqaan cunaa buu yidhi habeenna khal iyo zayda intaan isku darsado yaan kibis iyo moofo yar ku cunaa wa fii haadaa balaaq adduunku meel dheer maba jiraba intaasaa balaaq ah faqultu lahu waxaan ku yidhi afamaa tucjibuka nafsuka ma isla yaabtaa naftaada ma ku cajab gelisaa faqaala wuxuu dhahay qad kaana fiya shayun min daalika ha waxooga waxoogaabaa igu sugan qad kaana fiya shay baa igu jira oo min daalika isla yaabidda ah falamaa wacada falamaa markii wacadanii uu iga wacdiyey abi aabbahay oo basaranii uu itusay bixaqiiqati nafsi nafsadayda xaqiiqadeeda wa sagarahaa cindii iyo yaraanta agtayda wa xata min qadarihaa fii cayni iyo wa xata waa daatay oo waxaa furmay min qadariha qadarkeeda fii cayni indhahayga fanafacanii allaahu ilaahay baa igu anfacay caza wajalla bidaalika waanadii aabbahay fajazaahu allah ilaahay ha ka abaalmariyo min waalidin aabbahay xaggiisa khayran khayr allah uga abaalmariye faqacadtu saacatan wakti baan la fadhiyey buu yidhi maymuun waktigaasoo xadiuhu aan la sheekaystay e, e, aan la sheekaystay wa astamticu waxaan ku raaxaystay bimantiqihi oo aan ku raaxaysanayay hadalkiisa aad buu u fiicnaa falam ara ma arkin fatan dhallinyaro kaana ajmala wajan ka weji qurxoon walaa akmala caqlan ka caqli badan walaa axsana ka wanaagsan adaban xagga aadaabta minhu xaggiisa calaa xadaaثati sinihi asagoo weliba da' iyo wakhilati tajarubatihi tajarubkiisa oo yar bacdamuu yar yahay adduun dheer ma soo marin wax tajarub ahoo tijaabooyin badan asagoon soo gelin falammaa markii kaana la gaaray aakhiru nahaar maalinta aakhirkeeda ataahu ghulaam wiil baa u yimid ama adoon faqaala wuxuu yidhi aslaxaka allah allah ku wanaajiye cabdilmeligow qad faraqnaa waan faaruqnay waa lagu mar waa lagu baneeyey meeshii macnaha saa waaye fasakata wuu aamusay faqultu waxaan idhi maa haada aladii faraquu minhu maxay ku faaruqiyeen qaala wuxuu yidhi alxamaam xamaamka waa musqusha xamaamka waa meel biyo kululaysi ahoo dhulka shaam aad bay u qabowdahay sidaa darteed xamaamyo badan baa jira makaanu biyo kululaysi ahoo waa lagu qubaystaa meeshii bay dadka iiga banneeyeen waay qultu waxaan yidhi wa kayfa maxaa waaye qaala wuxuu yidhi akhluuhu lii min annaasi dadkay iiga soo saareen wixii dad ee meesha ku jiraa laga bixiyey waa faadi ee soo galku ka wadaa faqultu waxaan idhi maymuun baa dhahaya laqad kunta waxaad ahayd waqacta mid kaga dhacay min nafsii nafsadayda mawqican cadiim meel weyn niyow maantao dhan nin fiican baad ila ahayd xataa samictu haadaa ilaa kan aan maqlay ilaa aan maqlay waa laguu baneeyey soo baxaa keligaa waa meeshii faadi kuu ah markaa wax kala igalay buu yidhi laakiin inta ka horaysay meel fiican baad iga joogtay faducira wuu cabsaday واsتrجع inaa lilaahiyaystay اstirjaع waa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun وaqaala wuxuu yidhi وmaa فيi ai maxaa waaye ka وmaa فيi ذalika yaa cami adeerow yarxamuka الlah allah kuu naxariistee qultu waxaan ku idhi alxamaamu laka war xamaamkaad ma iska leh meesha biyo kululaysigee lagu qubaysto adimaa leh qaala laa maya qultu famaa dacaaka ilىa an تukhraجa minhu الnaas maxaa kugu kiciyo kuugu yeedhay in dadka lagaaga bixiyo in dadka laga bixiyo laga saaro maxay sababtu tahay kaannaka sidii adigoo turiidu doonaya bidalika arrintaa an tarfaca nafsaka fawqahum in korkooda naftaadaad ka kor yeesho macnaa iyagoo isla wada gelayaan saf bay gelayaan adi markaa soo socoto waa la kala joojinayaa waa kibir laftigeeda wa an tajcala lahaa inaad yeesho qadaran qadar yacluu ka sarreeya calaa aqdaarihim qadaradooda heerkay taagan yihiin heer ka saray inaad gaarto waayo uma kabacdi inaka adiga tu'adii waxaad dhibtay saaxiba alxamaam ninkii xamaamka lahaa fii hallatin alladii waa qiimihii yowmihii maalintaa ilan lacagtii ka soo gelaysay ilan waa la kireeyaa lacag baa lagu galaa hallada iyo wixii daakhilkaha ah ee soo geli lahaa yowmi maalinta waad ka dhibtay wa turjicu waxaad celisay man ataa qofkii yimaada xamaamahu xamaamkiisa khaa'iban asagoo hoogay qofkii yimaado la dhaho la geli maayo waa laabanaya qaala wuxuu dhahay ama saaxibu alxamaam ninka musqusho iska leh fa anaa urdiihi anaa raaligelinaaya wa ucdiihi waxaan siinayaa allata yawmihi maalintaa wuxuu heli lahaa oo dhan maalintaa wuxuu heli lahaa hadduu boqol shilin heli lahaa dadka dhanka heli lahaa keligaygaa siinaya buu dhahay qultu waxaan idhi maymuun baa dhahay haadii nafaqatu sarafin waana wax bixin xadgudub ah khaalaahaa kibirun uu kibir ku dhex jiro wamaa yamnacaka maxaa kuu dida an tadkula alxamaam inaad xamaamka la gasho maca naasi dadka markay dadka gelaayaan feelka gal isciriiri waxa maxaad u samayn weysay wa anta adiga ka axadii mid ka mida baa tahe qaala wuxuu dhahay yamnacunii waxaa iga reebaya min dalika arrintaa ana aa'ifatan koox oo min racaaci innaasi dadka wax magaradka ah racaaci innaas waa jaahiliinta yadkhuluuna alxamaam xamaamku waxay galaan bikayri usurin husguntilaan bay gelaayaan buu yidhi فأكره waxaan nacayaa ru'yaةa cawraatihim inaan cawraadkooda arko taasaa igu kalifaysaa وأkraه waxaan kaloo nacayaa أn uجbirahum inaan ku iجbaaroon ku qasbo calىa waضci الأsuri hoosguntiyaal inay qaataan oo fayaأkuduu ay qaataan daalika arrintaa calىa أnnahu اkhtidaaru minii عalayhim inaan aniga ku qasbayo qasab xaggayga ka yimid oo korkooda bisulطaani awood aan ku saydaraynayo inay u qaataan alladii taasoo as'al اllaha ilaahay aan weydiisanayo an yukhalisanaa inuu naga khalliso minhu xaggiisa waxyaabaa inaan dadka qasabnoon igraahnana ilaahay baan ka magangelaynaa kafaafan baan weydiisanaynaa laa calaynaa walaa lana inaan waxna naloo raacin waxna korkeena ahaanin facidnii iwaani buu dhahay marka raximaka allah allah kuu naxariistee cidatan waano antafacu bihaa aan ku intifaaco cido wax ii tarta iwaano wanaagsan iwaani maymuunow wajacal lii ii samay makhrajan makhraj min haada alamar amarkan ee kanaad igu aragtay tan baan sameeyaaye waxaan uga badbaadi lahaa faqultu waxaan idhi intadir suk xataa yakhruja annaas ilaa ay dadku ka baxaan min alxamaam musqulaha xamaamka laylan habeen wayacuuduu ay u laabtaan ilaa buutin guryahooda qof markuusan soo harin uma adkilhu kal buu yidhi ayad maxaa bixiskiisii iyo dadkiioo saf ku jira ordaha bari imaada maxaa la dhahayaa markay wada faaruqaanay wada baxaan habeennay gaartay guryahooda aadaangal qaala laa jarama waa xaq buu yidhi waa yahay taasaan samayn doonaa laa adkhuluhu ma gelaaye nahaaran maalin abadan weligay bacda alyow maanta wixii ka dambeeya walowlaa shiddatu bardi haadihi اlbilaad bilaaddan aan ku nool nahay qabowgooda oo daran hadduusan ahaan lahayn maa dakhaltu aada maba geli lahayn buu yidhi kama maarmo dhulkii baa qabow in xamaamkii makaanu biyokululaysiga la galo naftaa kugu kalifaysa taa haddaynan jiri lahayn maba galeen buu yidhi oo aطraqa qaliilan in yar buu madaxa hoos u dhigay madaxiisuu raariciyey abraq فكأنmaa يفkر في أمر sidii qof amar ku fikiraayo kale oo cabdilmلك cabaar buu dhulka fiiriyey ثuma رaفca رa'سahu إلaya madaxaygiibuu madaxiisu kor iigu soo qaaday xaggayga وaqaala wuxuu yidhi أqsamtu عalayka allan kugu dhaarinayaa laتطwiyanna waad ka qarinaysaa haada الkhabر khabarkan can abi aabbahay ha sheegin buu yidhi arrintan aabba haddaad tan u sheegto bes waay balhaya dhacayse ha sheegin allan kugu dhaariyey can abi fa fainii anigu akrahu waxaan nacayaa an yadalla inuu aabbahay ahaada saaqidan canii mid ii xanaaqa ah. tan haddaad u sheegto waa ii caroonaa aabbe wa inii aniguna waan ka fogahay la akhshaa waxaan ka cabsanayaa an yaxuula اljal dhimashadu inayna kala teedo duuna aridaa minhu intaanan raali gelinin waayo aabbeeyoo meel fog jooga hadduu ii xanaaqo intaanan u tegin oo raalli ahow aanan dhin haddii ajashu ii timaadana waa dhibaato kale buu yidhi taana waan ka cabsanayaa qaala maymuun wuxuu dhahay faaradtu waxaan doonay cinda daalika markaa agteeda an asbira inaan imtixaamo caqlahu caqligiisa cabdilmalik inaan caqligiisa fiiriyo faqultu lahu waxaan ku idhi in sa'alanii amiiru lmu'miniin mu'miniinta amiirkooda waa aabbahaaye hadduu i su'aalo uu idhaho hal ra'ayta minka shay-an wax ma ku soo aragtay wax ku yaab geliya oo si kale ah amase dhib badan ama kibira ma ku soo aragtay fahal tardaa raalli ma iiga noqonaysaa lii aniga an akdiba calayhi inaan ka inaan inaan been u sheego been ma u sheegaa maya kibirku ma arkin saa ma sameeyo ma dhahaa faqaala laa maya buu dhahay macaad allah ilaahay baan ka magan galay ilaahay baan ka magan galay aabbahay been ha u sheegin walaakiin qul lahu waxaad ku dhahdaa hadduu ku weydiiyo ra'aytu minhu shay-an shay baan ku soo arkay fawacadtuhu waan ka wacdiyey waan ka wacdiyey wakabartuhu fii caynayhi waan ku weyneeyey indhihiisa macnaha markii aan shay ku soo arkay wax weyn baan uga dhigay waan ka wacdiyey fasaaraca wuxuu u degdegay asagana ila arujuuci can inuu ka laabto qaladkii aan ka waaniyey wuu ka laabtay wiilkii fa ina abii aabbahay waan aqaanaaye laa yas'aluka ku weydiin maayo can kashfi maa lam tudhirhu lahu waxaan loo caddaynin ii cadday ku dhihi maayo maxaa waaye ku dhihi maayo haddaad dhahdo wax baan ku arkay waana ka wacdiyey waana ka laabtay waa mahadsan mahadsanya buu ku leeyahay wixii maxay ahaayeen iyo maxaa waaye iyo ku dhihi maayo aabbahay lam tundirhu lahu aan loo daahirinin lianna allaha ilaahay jalla wacaza qad acaadahu wuxuu ka magan geliyey aabbahay min albaxi baarbaarid cama istatarra wixii la dariyo wixii qarsoonaada inuu baarbaaro aabbe ilaah baa ka magangeliyey qaala maymuun wuxuu yidhi falam ara ma arkin waalidan waalid qadun weligay walaa waladan iyo canug midlahumaa labadoodoo kale ah yarxamuhumullah ilaahi ha u naxariistee rabbi ha u naxariistee cabdilmelik iyo aabbihii cumar ibni cabdilcasiis wiil asagoo kale ah iyo waalid kaasoo kale ah weligay ma arkin radia allaahu ilaahay ha ka raadi noqda can khaamisi khulafaaءi الraashidiin khulafaa raashidiin koodii shanaad ilan afar waayo khulafaa raashidiin waa abubakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali haddii mid shanaad jiri lahaa ninkan baa laga dhigaa waa cumar ibn cabdilcasiis ilaahay ha ka raadi noqda وardaahu allah raadi geliyo wanadara ilaahay ha iftiimiyo dariixahu iyo wadariixa ibnihi asaga iyo wiilkiisa iyo wa fildati kabidihi beerkiisa gobolkii ka mid ahaa cabdilmeligna ilaahay wejigooda jannada ha ku iftiimiyo wasalaamu nabadgelya calayhimaa korkooda ha ahaato yowma laxiqaa maalintii ay la kulmaan birafiiqi alaclaa rafiiqa sare wasalaamun calayhimaa nabadgelya korkooda ha ahaato yowma yubcahaani maalinta la soo bixinayo maca alakhyaari alabraari akhyaartii baarayaasha micigooda maalinta lala soo bixin doono cumar iyo wiilkiisaba ilaahay badbaadiyey salaamo iyo nabadgelya allah siiyo cumar ibn cabdilcazi wiilkiisa iyo cabdilmalik qisadoodaan meesha uga baxnay taabici aad iyo aad u qiso macaan oo lagu magacaabo alxasan اlbisriyu ayaanu geli doonnaa haddii rabbi idmo habeen dambe haddii rabbi yidhaahdo balse caawa meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam